وama alaxaadiث faaktar min an tuxsara fanunabihu bikaratin minha cala ma siwa وama alaxaadiث axaadiث faaktaru fahiya axaadiث aktaru ti badan waay min an tuxsara hiya axaadiث ini lakooba ku badan waay fanunabihu naxnu numayba buraarijiyaane bidarafin deebya buraarijiyaana darafkaas oo minha min alaxaadiثi kumide calaamahi korshe ku buraarijiyan fanunabihu buraarjiyaana bidarafin gaybo mina min alaxaadis kumide calaa ma aladi xadiis korshay siwaahu siwa darafi darafkaas takweri korshay kuburaarjiyan waruwiya may luriyey can camri bni cawfin radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam bacata huwa rasuulka may diray aba cubaydata mna aljarax yadiri aminu hadi lumma aba cubayda yadiri radi allahu taala canhu ila lbaxrayni makaanku baxrayn leeraan diri yaati hallakooya bijizyatiha jizyat lbaxrayn magaaladaas bahrayn elaw juzigi lakooya yani wa kay fakadima huwa abu cubayd halagalay bimaalin halagalay min albahrayn bahrayn ayshay maala kulagalay falama sala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilah fasamicad ilansaaru ansaariya deegdi biguduumi abi cubaydata abi cubayde hagalowshe iya deegdi fawaafo xaadiren salaat alfajri salaat lfajr iya xaadiren maca rasuuli lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul shay macshe iya falama sala rasuul lahi marki tukadi sala lahu alayhi wasalam iyo insarafa wa rasuulka godoomi facaradu bambehen lah linabiy an bambehen fatabasama rasuul lahi iyagoo sali sala lahu alayhi wasalam xiina waktigi iyagoo sali ra'aahuwa rasuulka aragey hum asxaabti yani aragi uma qaala nabiyna humay kagolay adunu may malayay kumisinsin malayay samictum ini dheerdeen ana aba cubaydata bagadin halagalay bishayin shay halagari male min albaxrayn kulagari ini dheerdeen an malayay sidee faqaalu maerena ajalna camha ya rasuul allahi saasa dheegni faqaala nabiyu may kagool abshiro bisaaraysada waami waamilu yada diila ma wal yada diila yasuruhu ama farax geliyaw kuma isinsan farax geliyaw fawallahi akdaarday malfakra fakirnimo aksha ana maobsadaw alaykum korkiima ngobsadaw walaakini ase ahaatay aksha ana may ngobsadey an tubsada ini la fidiyo addunya addunya calaykum korkin la fidiye ngobsade kama sidi busi ladi addunyada la fidiyay calaa man duul korsho lanka fidi kana huwa man kaade gablakum warting aadi oo fa tanafasu tarsantan ha addunya katarsantan kama sidi tanafasu an katartamen dadki hor ha addunyadaas an katartamen oo kale oo fatulika hiya addunyadi helaagdokum sin helaagdo kama sidi halakad hiya addunyadi eden helaagday hum aladina qablakum helaagdi oo kale mutafaqun calayhi wacan amri bni cawfin alansari radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam bacata rasuulka diri aba cubaydata bn ljarax radi allahu taala canhu yadri aba cubaydat bn ljarax maylan kastay aminu hadihi lumma umadantanga aminshe rasuulka ari sala allahu alayhi wasalam kul kulu umatin aminun wa aminu hadihi lumma abu cubeydat bn ljarax abu cubeydat iya aminshe ewer waay masalan buakahedasan hadi meelas maalkas aruriyawshelandira aminnimadis ila lbaxrayni bactana ana rasuul allahi bacatahu wa rasuulka diray aba cubaydata bn ljarax caamir ya magaasilakase yadri radialahu tacaala canhu ila lbahrayni makaanko bahrayn diri yatiha lakooya abi cubaydiyan diri bijizyatiha jizyati lbahrayn bahrayn jizyidiya lakooya maybwa jizy may lere dadka oo yani ahlu kitaabka sida yahuudi nasaarto oo kale bahraynta degnaayen kolku markaasa jizya kukaadleri mana wadinsho koralkgobslukahaysadi islaamka gobsadeen kalku jizy dhiibana elen diintano haislaan laakin jizi dhiiban sanadkasan taasa dhiibaan walaabiyo haya rasuulkan diri abu cubayd haabi elen fakadima huwa abu cubayda lagalay bimaalin maala lagalay min albaxrain makaanki baxrain leedahay ku lagalay mandigat min asaaxil sharkiyi lijaziirat lcarab wa kanat taqacu fiha baldat laxsaa walaysa bijaziirat lbaxrain almacrufa alyuma mahan jaziirat lbaxrain tolera hadu mahaan o ma makaankel o yani may kayaale mandigo oo heebta kayaal o webigan o maya jaziirat lcarab maylileraw heebtiya kayaal weliga sharkishe kayaale magaaladaas ismu makanin lay fakadima lagalay bimaalin alagalay min albacrayn magaaladi bacrayn ishe maala kulagalay abu cubayd fakadima huwa abu cubayd fasamicati ansaaru ansaar adeegdi bigudoomi abi cubaydata abi cubayda kalaw shay adeegdi fawafa waxaadiren salaat alfajri salaad subax iyo xaadireena maca rasuulilahi lahaadiren sala allahu alayhi wasalam horaan xaafido dhadheera katukadi jireena abi cubaydiya kaliyo dheegen alarogob salaad subax masaajidka koy bar wala la giibiyay koledin walka wala kadeerooleyin falama sallaa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki marki tukadiya insarafa huwa rasuulka godoomi fatacaradu bambengaw linabiy istusiyen bamben orta jidka nsusulme istusiyen mana fatabasama rasuul lahi musadi sala lahu alayhi wasalam walexku tabasum a doola cadin lay kagosolay rasul gosolshe doola cadin layha malaxka oo nayo gosoledaarin gosolaan fatabasama rasuul lahi musadi gosolay sala lahu alayhi wasalam xiina waktigi gosolay ra'aahu rasuulka aragayhum ansaarti aragi uma qaala nabiy may kagolay adunma may malaya kumisinsin malaya sameetu ini degden ana aba cubaydata aba cubaydada kadima lagalay bimaalki shay shay lagali min albaxrayn baxrayn e shay shay kulagali ni dheegdan ang maleeya fagaalu may kagolen ajalna camha taasa dheegni ya rasuul allahi o taasaan koyni ilan warso tamkatukudi jirna orlaan salaa subax fagaala nabiyuna o may kagolay abshiro bisaareysadaari waamilu yada diila ma wal yada diila galbigin geliya ini e helo doontan yasuru huwa maag faragiliya kumisinsan faragiliya may wali fa akdhaarday malfakra fakirnimo aksha ana ana calaykum korkin masin obsadaw walakini ase ahaatay aksha an an obsade an tubtada ini lafadiyo addunya addunyadiisin hadisada fadaaitan lasinfidi calaykum korkin lasinfidi reedkamasri busida hiya addunyada lanfidiya calaaman duul korsho lanfidi kana huwa man kaade gablakum isin wartingaad oo fatanafaso tartantan ha addunyada ka tartantan reed asi addunyada ka tartamo oo isdagaalamo oo nagatan yani kamasri tanafaso on tartamen daski hor ha addunyada ka tartamen oo kale fatuhlika hiya addunyada reedkum isin sungelan kamasri ahlakad hiya addunyada ngalaagday hum aladina qablakum hilaagdi oo kale addunyadaas aysan fidnayna maayn kuley walaala doone laakin fidnaasan ale rasulniku digaay mutafakun aleyh adirkana mutafak waay waan abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu gaal abu sacid ninka kole jalasa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul she fadheeday cala mimbariya ka fadheedi wajalasna unun fadheen hawlahu hawla nabiy naba gaari she fadheeni faqaala nabiy nawgay ka gole ina mimaam aladigi may kumid ah akaafa obsadaw alaykum korkin min badi obsadaw ma walaagi yuftacu lafuru doono alaykum korkin lisin furu doon o min zahrat dunya addunya zinadeeda wa zinatiha wa min zinatiha zinat dunya addunya qoroxdiya ee taasaan obsada wari ina mimama ladigi jalasa rasuul lahi fadheeday sala lahu alay salam cala lmimbari kafadheeday khudben afriyahay wajalasna unon hawla hawla nabiy nabo gaarisha fadheed faqala nabiy mare ina mimama ladigi may kumid ah akaafu anaan obsadaw calaykum korkin un obsadaw min bacdi an marki geeriyood bacdiga sin may kumid ah ma wa kumide yuftaxu huwa maag lafuri doono calaykum korkin lasin furi doon aw min zahrati dunya addunya ziinadii eh ey min bahjatiha wa bahaiha addunya ziinadii eh ya wa ziinatiha ziinati dunya addunya qoroxdii eh min zahrati dunya addunya birbirsi eho ey min bahjatiha yani addunya yani ziinadii ele addunya ziinadii ay wa ziinatiha ziinati dunya addunya ziinadii ele sinfuraaw taasa korkin ngobsade wari muttafaqun caleyh maal iyo nayaw dawaab iyo saryaali iyo nayaw basaatin beeryaali walilima mide baaburyaali walilmide wa hanasa lasinfuri doone hanasa koobsade inikafidnaantahay rasuulka mutafakun aleyh adduny suudu mana maydafaraay addunya lakuzaahido hanun yani lanasrin kalbaga hanun lansin mutafakun aleyh adedkana mutafak waay wacanhu an abi saciidin ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qala rasuulka may kagolay ina adunya addunya xulwatun timay waay ay xulwatun timay fi lcayni ilif yani wakay timay waay fi lisaani khadiratun ti agaare waay fi lcayni wain allaha tacaala ilahayna mustaklifu khaliif wale isinsin khaliif wale fiya fi dunya adunya dhadiya sinka khaliif wale anga koyan bahayan ano kale koya sidra kalif isbedel lay wa fayanduru red ilahay firiya kayfa sidi gaaba gaabki tacmaluna isin amal an sameyasan ya ilahay firiye ee fatagu dunya adunya isku jara watagu nisa bilangna isku jarayeen sawama yure adiska muslimun qala nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagolay ina dunya addunya xulwatun timayo fi lisaani lisaanka wal may jeeliya sida walmay may oo oh, lisaankan jeelin oh, ma caansada oo kale addunyadana lagma caansade khaliratun ti agaare wala agaarka indho ini firiyan edin jeel saas oo kale addunyadana saasan jeeleyan agaaran ato agaar oo kale atoa wain allaha tacaala ilaahey mustaklifu khaliif walaykum isin fiya fi dunya khaliifsinkuweli addunyada dadiya khaliifsinkuweli iska bedelaasan anga kooye bahayan hano kale koye bahayan wala lafadahay me imtixaan fayandur huwa ilahay firiya kayfa qaaba laqaabki tacmaluna isin amal falaasanga firiye ilahay hadhow tiresinjaaziyo lam walisada dunyaka kasbas ya dhowk ilahay adi walsan icamalka jar walsan firiyahay ilahay firiya fayandur hua ilahay firiya kayfa qaab alqaabki tacmaluna an amal falaasaan hadii kheer ay hadii shar ay wali suubiyaasan ilahay firiye hadhowti fatagoo isku jaraa rasuulka may ka gebgabaaye addunyadaas addunya addunya isku jara addunya aysan fidnaynay watagoo isku jara gaar ahaan anisa bilaantan isku jara bilaantan iyan addunyadu lay kumid ataa wala goono laangnaadinay bu ahaa likatrati darariha dhibshe eedan badan oo addunyada kumid ata wala lakafidnaawa laka yani laga dunyada lakakasaara dadka aakhiradi kakasaaraan badana bilaan oo kale resaasa lasu jari haysan fidnaahi bilaan taslilay mana sawama yura adidka musliman an anasin radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naw may kagoley allahuma ya allahu aleyo laa caisha nolol kaamilun mahaan ilaa caishu laakhirati aakhira nololyala kaamila maahin mutafaqun caleyh ana nabiya sala allahu alay slam qaala nabiy naw may kagoley azwatu fa azwat yani axzaab gazwat laxzaab ha gazadii gazwat laxzaab marki oo lagodaayay dhufeeska lagodaay oo asxaabta gaajaysanyin dhufeeska lagodaayen oo fi sabiillahi jihaadka jareen markaasa rasuulka hadlay sala allahu alayh wasalam ere allahuma laa caysha nolol kaamilun kaamil mahaan ilaa cayshu laakhirati aakhira nololyalay kaamile addunyo nololiya naagisla haadase ki inka barwaaq badano inka maal badan walay kumagong manaa naagisla haadaas usun xisaabtameyba naagisla haadaas kalkun yani nolol kaamila may jarteenay rasuulka aakhira akradaasnkolanay mutafak aleyh saasan li waanhu an anasin radi taala anhu ay an rasuuli lahi may kuriyay sala lahu alayh wasalam qaala nabiy naho inika gooli yatbacu lmayita mid may raha doonana lankaobdhimad may rahaayana sada loogi talaasatun sadi rahaayaan ahlu ahlulmayiti mid helsheesagooti haayaan wamalu maalulmayiti mid maalsheerhe wacamalu camalulmayiti yarahe fa yarjicu may hanagdaayan isnaani hanagdaayan wabka waaidun halinko baagaade yarjicu may hanagda ahlu ahlulmayiti mid helshay jeerayan akunagdaayan wamaal maalmayiti miti maalshay anagde waydamay baagaaday camalhu camalmayiti miti camal shay camal shay baagaaday bese in khayran fa khair wa in sharan fa shar hadii camal shay addunya diroogi camal fayluskasbaday camal aliman walcamal saalax lakoy camalkaasa weheliye gabragi lagale weheliye yani meelfayl garan gobde hadii ona camal hun usugsamaysadaayn camalki sugahay cadaab shay meelo gabra kubilaawe ilaa reed gedaal saasu mutafaqun aleyh yatbacu lmayita mid may dhahaayaa rasuulka salaatun sadiya sogootiyaaya alu ahlulmayiti mid helsheya sogootiye haaliban wamaluhu maalulmayiti mid maalshee sogootiye wacamaluhu camalulmayiti mid camalshee sogootiye lamadon hor ahluhu i wamaluhu talilay haaliban lamadaas laakin camalka bernimanka foga camalsheli jare laakin helka i maalka haaliban wanalang ley ayru haalib lankan gariibka dhimadoos ku dhii kor meel on helshe inroogne maalshe inroogna kadhimadoo dhii kor wal sagooti bred dao eheln hayne dadka lay sagootiyaano dugan laakin camal shay markasana jarel halo yani wa kay wamalo aaliban red wala ayr aalib eheln lahan lanka oo gobol gariibe kadhimado su dhikon oo lang gariibeya musaafir isku e dhimid milo halo hel shay sagootiye wamalo aaliban way mal shay sagootiya wa camalo amalolmayit e, midka camal shay sagootiye fayarjicu tanaani lama nagdaayan e, waqa waaidun halinko daagahaade wilaayhuma halinko halinkasabaagaade yarjicu ahlu ahlulmayiti mid eelshay hanagade eshinka jelay hoob gabrada aradakadug meelal okamagonifi inta korshe barigale meedaw hakunagadaaya wamalu maalulmayiti nanagade wayabka may bagaade amalu amalmayit mid camal shay oo kheerahay kheerkas an bagaade disharaitartaas mutafakun aleyh adilkana mutafak wa wa canhu kalku ahokan onayo kinku fogaane markas eelka e eh, camalkaasu camalkaasa marka kinku tabaanreed camalka wagaajisoy saasa rasulkan amrahay sala allahu alayhi wasalam mutafakun aleyh wacanhu an anasin gaal anas may ka goolay qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulkima gora yuta biancami ahli dunya yuta may lalakooya biancami ahli dunya addunya hershoka inka barwaaq badnaay inka nicmo badnaay kaasa lisheene oo waan min ahli naari eh gaale ho ahlu naar ey lisheene yawma alqiyaamati bi yawma alqiyaama qiyaama maalinteed fa yusbaku wal tiimbiye fi naari naarte la tiimbiye sabkatan hal mar tiimbiyo naarta yublasiye wala kubiye uma yukaalo may langada yabna aadam aadam anogsiisiyo hal ra-eyta aragday ayran ayr ablo weligaa ayr aragdeelere almara maray bika gobdaa maray yani naciim nicmaa ka martay ablo weliga anti adi yani wa jari jarti laka abuuri dasan hor nicmaha aragday fayaqulu may kagoolay ahlu naarki laa maya walahi kadaarde ya rabi rabe weligay ayr ma marna sali wal ala wali on nicme usahaysada jare addunya kahaysada jari ibr baabeen mana kisiyara baabeedi mana yani weligayba ayr mahamarnal wayuta walakoya biashadi naasi dadka kinka dornaasha badanaay busan min busin fakirnimadeshe fi dunya addunya dhahdiye oo oh, kaas oo waana min ahay min ahli ljanati jinada helse eh fa yusbaku sun waltimbiye sabkatan fi ljanati litimbiye fa yukaalu lahu lirajuli rajulki maylangada yabna aadam aadam nogiisi alreeyta aragday busan fakirnima dhibaato aragday dad ba wiligaha aragday halmara maray bikaadgobta shidatun wili dad ba wilishea ka martay fayagulu maray laamaya walahi akdhaarday inti nicme inti ba humaatay us dhibaatay marki dong hilmaame nicmada bo arag walahi agdaarday maamarabi an goboday busun baas mahay marna kaduuligay walaa raaytum an aragnay shidatan dhibaatan kaduuligay marana sare rawaa muslim muslim iyo waagi kuriyey kolkan aakhiradaas jinadaas alina samaanay hay ku halaabnay saasan faylata dhibshe dhib i wal ar jeedo lilay wali kindombo yo baado mumung lang mumung ete mana kan gaalka sun adisi kas adinka raacoysado cadaabkan domboyo oblan firi raaxada raaxadu sahay walba man wacanhu an anasin qaal anas may kagolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kagolay yutawa lakooye biancami ahli dunya addunya helkeeda kaanka barwaaq badnaayo lalakooye min anicmati iyalakushani ancam waawi nucumati kinka nicma badnaayo lalakooye famay markaasa yani waa kay marki lalakooye liliya min ahli naari naarta helje kumida yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteedi lalakooye fayusbaku huwa ancamkisugaay kinka barwaaq badnaayo latimbiye fi naari naar fije latimbiye sabatan hal mar tiimbiyo la tiimbiyo wa famaygalu lah maylingare yabna aadama aadam unagiisiyo hal reey aragday khayran khayr kadba weliga khayr aragday hal mara maray bika algoobada naciimo nicma ka martay kadba weliga nicma ka martay fayaqul huwa rajulki sugaay may kagolay laamaya wallahi akadhaaraday ya rabi rabihe weligay nicmo mahay marrel wali nicme dong hilmaama ibriwa yani wayuta walakoya e biashadi nnaasi dadka ka inkadornaays badnaay buusan min buusin ig baasnimad fakiirnimad iyo na ahay fi dunya addunyada hadii anka basma badnaa anka fakirma badnaa oo min ahli ljanati jinada helsi elalakooye fayusdab huwa rajulki sugaay waltiimbiya sabatan hal mar tiimbiyo lutiimbiya fi ljana jinada hadiya latiimbiya wa fa yuqalu lah lirajuli rajulki maylangare yabna aadam aadam onogsiisiya al raayt aragday busan bas fa fakirnima aragday kadba weliga hor aragday hal samica almara maray bikaad kobta shidatun fakirnima sidoora ka martay kadba welishe fayaqulu maykay onay adunyon anka yani bilaahi badnaaye anka fakinaba badnaayo saasu lay hal mara bikaad gobda shidatun akmarta kadu wiliga fayaqul lmumin muminki meeday laa maya walahi akdhaarday ma mara bihan gobday may marna boso walba malka jeedo ere nicmadun bana gabo wari addunya baas hay maray wal malka jeed walahi ma mara bihan gobday busun baas fakirnima shidi mahay marna masiiba mahay mar kadu wiligay walaa ra'aytu maan aragnay shidatan fakirnimada shidatan shidina ma aragnay kadu wiligay shidiyo dhibaato ma aragnay lay ay maraytu shidatan dhibaato maranaga dugliga waa muslima muslimiya waajid guriyey waan mis an mustawrad ibni shadaad kolkan addunyo dhibaatadiy walba malka jeedo addunyo raacadiana wal malka jeedo kolkan addunyo raaxadiyan way diido aakhira raacidi waydiin res rasuulka zuhdina barahi manaha meelo zuhdilka waydiye bawa an mustawrad ibni shadaadin radi allahu taala canhu qala mustawrid may ka goray qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka goray ma dunya addunya mahana fi laakhirati fi janbi laakhira aakira dhimisi hadi ladhika mahana ilaa mithlu ma shay oo kalay haati yajcalu axadukum axadkin asbucahu fartis weelaw fi lyami badi weelaw falyandurhu axadki firiyoy bima may yarjic halanagade biasbuci fartis ma halanagade firiyoy wala halanagadeyo ma halanagadaawlay maha taas oo kale adunya aakira shalayimu ma dunya qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay kagoolay ma dunya addunya mahaana fi laakirati fi janbi laakhira aakira hadi dhimisha ladhika mahaana aakira iyo hadi maana ila mil ma ila sifatu maadi sifidis bay haati yajcalu axadukum axadkin weelaw asbucahu asbuc alaad haadka fartis weelaw fi lyami bada fisha weelaw mana ay fi lbaxri fi lyami fi lbaxri bada fisha weelaw falyanduri firiya bima may yarjicu huwa maag hanagde bima bima ma yahay bima yahay kolka istifama yani may galay xarfulistifama gali bima ama iyo yatasaalun ama iyo bima iyo matama iyo ada saas oo kale araf oobgal yani wa kay hoos alifti walgooyey falyandur ifiriyo bima may yarjicu huwa maag hanagada ifiriyo wali halanagadaw fartiyeede wala halanagadaw maalanagadaw bardibiyoshis ilay kaamilaman aha aakhirana saasa kaamilan adunyaolan firi walba ma adunye saa zuhudi rasulkana baraayini adunya kusaaido qiiman fidin tawa yani may welay mayli sheegay yani adduunka wali o hoob la firi wali binaang i wali bika fidhi hoob la firi sad meel hadii adduunka dhoon langiibi lama meelood bu biyo kufidhiyalere mana hal meelood lay binaanka ba hal meelood lay kolkan biyogi saasan badanaayeen oo fartasadan gilidi hadii fartasadaan bid saatu ama olaray addunyahaana sumana intoo olaray bahanas oo kale aakhirana badan oo kale dhiimadiyen badantu unwintu saga biyoshan badayin oo kale awaamay wili wadeedka muslimun wacan jaabirin radi allahu taala canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam mara rasuulka maray bisuugi suugiya maray wanaasa nahal kanafatey yani janibey janibay nabi naba lama isjanibeyin inyaarsi socdaayang mana yani famara may maray famara nabiy nabag iya mari bijajyin esanko yani iya mari e, asakin wari waliba asarka dhukow e, eh mayitin dhimid iya mari fatanaawala nabiy nabag dhiibiday hu aljadi esankian dhiibidi faakada nabiy naba gowdi biudni udni ljadi esanki degdisa gobdi uma qaala nabiy naba may kagoolay ayukum ayu waaxidin minkum waaxid maysinsin kumida yuxib huwa waaxid ka jeel an yakuna hada ljadyu jadidin kan inin hado law lilwaidin hada jeel bidirhamin bimuqaabalati dirhamin dirhamka gaabilshay ay dirhamka oo siisade reesankan oo baktiya intiyaale dhukawka e ay ogaze dirham oo siisade numijeedilaya rasuulka sala allahu alay wasalam fakaaluu meerena ma nuxibu nacnu numijeelini anahu ana aljadya lana una nin sugnaado bishayin bimuqaabalati shayin shay gaabilshay nin kasugnaado majeelini wama nasnacu may kasuubyaana bi biljadi uma qaala nabiy naomay ka goolay atuxibuna day majeelinaysin dado anahu ana aljadya lakum isinsinsugnaad bilaasi dhaadaasana kaaluu meereen wallahi kdhaardaane low kana huwa jadigan kan hayanki nool hada fadi kana huwa jadiga hada faday cayban laa caybin ceebkoon saaxiibeya hada fadi may wali inahu ina aljadya esankan kan e asakuki dhukow ewo fa kayfa seweelan fa kayfa nafcal may kusuubiyaan walaal wa mayitun waay usa oo nooli ba hata dhukow iyaha ngaazafane hadduu soo bakti seweelan fakala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay may ka goolay fawalahi akdhaarday ladunya addunyadii sinsadan iimayaasan ye awanu fudeed badan calalah ilahay korshay min hada ljadyi fudeed badan calaykum korkin kofudadi sa hadi ersankiin iima adinka lahayno may ku qiimo daron aha addunya ilahay agdis ku qiimo daron waay wa waan jaabirin radi allahu taala anhu yani waa fi masalam saas oo kale waay ahay addunya yani waa fi saasu masalan addunya yani wa fi masalam jifatun saas reed culamada hadiska iyo kugaadayan addunya jifa wadalibuha kilaabun saasera addunye manaa bakto kan dalaba nasun eyu saas oo kale raay mana sad kabakto hadanti yaalo rasuulka kan qiimadiis san qiima doranyi ya ilahay agdisan kaqiima sidii agdin kaqiima doranyaba kan addunyo badoron aleri mana yani saas oo kale waay kolka ree saaso masalan addunyada wacan jaabirin radia allahu tacaala canhu ana dahi ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam mara rasuulka mayba maray bisuuqi suuq iya maray wanaasu dadkana haalkana fehi janibey janiba nabi nabo lamis janib maraayan biniya moraayan famara nabi nabo maray bijizi bijadin wahuwa zakaru min awlaad lmacazi lam yablug sanatan eesan yaro o yani wakay waangab eho hal sana jaro oo awlaadarin sheeho hal sana deerna wuli hal sana deerna yaro famara nabi nabo maray bijadin eesankoye mari asaka dhuko dhukow eh jadigaas oo asaka dhukow e mayitin bakfiyay fatanaawala nabiy nabo indhibidiy aljadiya faakada nabiy nabo gawdi biudni udni ljadi eesanki dhibdisa godayso magaala nabiy mar ayukum ayu waaidin minkum waaid maysinsin kumida yuxib huwa waaidka jed an yakuna in ihaado hada ljadyu jadigan kan ihaado lah lil aadi aadkan haadi jeel lang isinsin kumida ho falaw eesanka jere bidirami layka gaadaw bimuqaabalati dirami diramko gaabilshay ahe faqaalu meerena ma nuxibu nanu mijeelini anahu ana aljadya lana una nin sugnaado bishayin bimuqaabalati shayin shay gaabil shayka gaadno gadana majelini wamaa nasnacu bi biljadi eedan eesanka may kusuubiyaan uma bakti ba uma gaala nabiyna umay kagoolay atuxibuna jelina ana ana ljadiya lakum isinsiin sugnaad kaalo asaartimereen wallahi akraardaane low kana aljadiyu jadiga hayan kii nool hada fadi kana huwa jadiga hada faday cayban daa caybin ceebkoon saaxib eya hada fadi may walinaw in aljadiya asaku ki dhukow ew fa kayfa sidee ba nafcalu fa kayfa nafcal say kasameyan may kasuubiyan walhal wajaygamayatunki baktiyay fakala nabiyna may kagolay saasan liidasan ahaa wala sin sheege fa wallahi kadhaarday ladunya addunya ahwadu fudeed badan cala llahi ilahay korshay fudeed badan min hada ljadyi kufudeed badan calaykum korkin kufududi sida eesanka korkin kufududi may kufudeed badana yani addunya ilahay agdis kufudeed badan ara waa may wuriy adiska muslim muslim addunyadi amay lagashibahay yani kaljadyi lmayit lasaki yalaka mithaali mana sin diima darantu ilahay agdis sawa muslim muslim ya waadi kuriyey qawluhu yani wa ka imraatu suin yani wa ka masalam laa tarudu laamisaha saas oo kale neraan yani wa ka qawluhu qawluna qawluhu kanafeehi yani gabar oo naag oo humo naag humo reelan galanandhibi bang radiyanu addunya kala qawluhu kanafeehi ay an janibeehi alanajees walaa sukumay bu asagir luduni way asagir luduni ko dhidis yarta usug macruuf wa waan abi darin radi allahu taala canhu qala abu dar may kagolay amshiki socdaw maca nabiy naw maca shela socdaay sala allahu alayhi wasalam fii xaratin yani shiid midowki bilmadinati madina kasugnaade la socdaay fastaqbalnaa uxudon fastaqbala fastaqbala may hakaabilayna unmayn oo horka hortaana kubehey uxudun jabal uxud jabalkaas uxud iyo hortaana kumogodi faqaala nabiyu naw may kagoley ya abadarin abadaro kulton meray labeka kaajiibi ya rasuul allah faqaala nabiyu may kagoley maa yasuruni yani mi faragiriyaw ana indi daynihaad mi faragiriyaw mila uxudin mila jabal uxud jabalkan uxud esadan wiin oo kal mi faragiriya hada kan idhaban min dahabin tamli tabaaso calaya korkayna tabaasireed alaatat ayaamin tabaaso cidi an agdayna minhu min adahabi dinaarun baagaada ilaa shayin maahin shaygaas oo ursid ana diyaariyahu shay lidaynin ligalaa daynin deengudosan diyaariya maahin ilaa an aqula ilaa an afcala an falo bihi bidinaar bihi bizeebi zeebku suge fi cibaadilahi kafalo haakada sado kafalo wahaakada sado kafalo wahaakada sado kafal maahin yami yani yushir nabiy nabag ishaari an yamini yamini nabi wa an shimali shimali nabiy ishaari waan kalfi kalfi nabiy uma sar nabiy sadi faqala nabiy nao may kagola ina alaktarina haan badan maalan ning maalin waaha hum aktarintas alagaluna haan yar eh yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteesa hanasa ma hanasa yar tawaab ahan hanasa yar waay yani wa kay saaso ilaa man maahin qaala facala falo bilmaali maalka kafalo yani wa kay maalka kafalo haakada sada kafalo وhakada sadaka falo وahakada sadka falma yushir النaبiy nabo ma ishaare an yamini yamin النaبiy وan shimali وa min kalfi وakalil hani yar ma edan yar waay hum kuwaasoy hantaas weleen edan yaringa rasul uma kal النaبiy limaingara makanaka ilزam makanaka abadarow mayrin hadada surumtunta laazim walaagonti isug laa tabrax nzuloy hata aatiya ilan kinka koya kaadkinka koya uma dalaga النaبiy nabog tabi fi sawadi laili haminki mugdishe ka tabi hata tawaara النaبiy nabog ilaa kuasturmo fasamtu degi sawtanga degi soodka sogadir tafacahuwa soodka kornagadi fatakawaftu yani obsidi an yakuna axadun haabinihaado caralaki banbahay linabiyin bambahaadi yaka obsidi sala lahu alay salam in magdu aha odowkana badiyama rasuulka langole bambahe munaafilaymayba madinada dad munaafiqiin ee roogan dad oonayo yahuud e roogan ama odow rasuulka bambahe igali faaratu may doonay an aatiyayni an seedohu rasuulka seed fadakartu may asuusaday gowlahu gowl nabi nabo golshay oo laa tabra anzuuloy hataa atiyaka yari taasaasoy falam abrax anani mazulna hataa ataawa rasuulka inti inkakoyay miyan inkakoyay fakultu law linabiy mayngarayla wallahi akdhaarday kad samictu rasuul alaw dheegi sawtanga dheegay soodkaasoo takawaftu an obsaday minhu min ajli sood sood oo an obsadiya dheegi hoda aykilahadlaa sooda dheegay fadakartu sheegi law linabiy an sheegi faqaala nabiy naomay kagoolay wahal samicta dheegday hu asawta soodka dheegday kultu maray nacam ha qaala nabiy maray daka adakaas jibril jibril ahay hataa huwa jibril koy ni aninkoy faqala jibril ma yaray magmatalanka geeriyo min umatika umadaha halgumida ilahi shirku nagudahajiya nabi ilahi ala shayan shay nagudahajiana geeriyo dakala wa man kaas aljanata gale kulta anin may ka golay wain sana huwa man kusiga habsinaysire wain saraga huwa man ka habhade jinala gale qala qala jibril ma yaray wain sana huwa habsinaysire wain saraga habhade mutafaqun alayhi wahada lafdan kan lafd lbukaari bukaari lafdiji muslimna macnada kumutaabiceeye وan abi darin الغifari radi alahu taala canhu qala kuntu ana may baadeer amshiki socda maca nabiy sala الlahu alayه wasalam nabag maashe soodaay fi xaratin shiid midow alxaratu may leley harlun datu xijaaratin suuda harlo oonaya shiid midow n saaxibe madinada shiidoshe yani midow ee buurosha shiid ooba midow isku kor saaran yani wa kay saas waay kolku may lasocdaayliya yani kuntu ahaadi amshiki socda maca nabiy nabag maashe la dareeray fi fi xaratin shiid midow bilmadinati fi lmadinati madina kasugnaadi madina shid midowsha buurasha oo shid midowka rasulka ladareeray fastaqbala maya gaabilayna un uxudon jabal uxud yahna gaabili madida walaawayar ku dheeriya binaanka yaaleen yani kayaaleen fastaqbala maya gaabilayna un gaabilay uxudun jabal uxud uxud jabalki leeraay onayo masalam jabalkaasana gaabili faqaala nabiy naumay ka goolay hada jabal yuxibuna wanuxibu jabalki rasulka ra buur o unu nijeelniyana nijeel weri uxud uxudaasa yani dana gaabili waay faqaala nabiyo faqaala nabiy no may ka golay ya abadarin abadarow kultar may ka golay labayka ka ajiibi ijaabatan bacda ijaabatinga ka ajiibi ka ajiibi lay manaa huwa kari rasuul allah ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo faqaala nabiy no may ka golay yani ma yasuru ma farax geliyaw niyan mi farax geliyaw ana indi agda inihaad mitla uxudin mitla jabal uxud jabal uxud oo kale agday haad mi farax geliyaw hada kan e dahaban min dahabin dahaban xaala kawnihi dahaban haad usa dahab ay guurtintan e oo uxud esulan wiin bileerin buureedn wino bilerin wa kalkun buurtumtangayni ingnagato deed ingnagata mi fara faragiliya rasulka ay ma yasuruni mi faragiliya addunya dam kuli maana may tusiyahay rasuulka sala allahu alayhi wasalam zaahidnimadiis adunyi addunya damban kulahay ana yani waan waasaasada haduu saley buuro naftiyo ba kudalbadaayan deedkingnagano eraayan warawadat ljibaalu shuma min dahabin can nafsihi faarahaya ma shama min tililaayo ma yasug mu faragiliya niyan mi faragiliya ana anna agda da haado mitla uxudin mitla jabali uxudin jabal uxud oo kalini agdayhaasni falagliya hadakan eh dahaban xaalakoni dahaban haldeebey buurtun dhong deeb ing nagat mi faragliya oo tamdiree tabaasoan calay ana korkay talaasatu ayaamin sadabere korkay ka tabaas wa indi an agdayna minhu min adahabi deebkaasoy guba yani kumid ayib dinaaru wa ini agdayna minhu min adahabi haalku ahayo dinaarun dinaar haadaw deebkaas saasan wi yaal dinaar agday yaalaw mi faragliyaw ilaa shay mibi fadiyumana hadii buurtun oo dhan deeb an hela fadi kuligii i fadeegdeen ahay dinarkumabagaadafan ilaa shayn shay maahin shaygaasoo ursidu anana diyaariyahu shay lidayni ligalaa dayni den gudoshan diyaariya maahin ilaa an agula ilaa an afcala an afala maahin gaala bimacnaa facala jerte ilaa an agula sarfaglanki akri ilaa an agula ilaa an agula an afcala ana falo bihi bil bihi bidinaari dinaarkaas anaka kafalo fi cibaadillahi ilahay odoomisha dadki anka kafalo dadkan giibiyo haakada sada kafal maahin wahakada sada kafal wahakada sada kafal yushir nabiy nab markaas ma ishaaray haakadat an yaminihi midigdis sida kafalo jeedan andhiibi mana wa an shimaali bida kafalo bida ishaare wayushir nabiy an yamini ishaare wa an shimaali shimaali nabiy ishaare waan kaahi wa an kalbi kalbi nabiy nab gadaalsha ishaare afarta dulin bi faday fi cibaadilahi kadiibi fadiyar uma saara nabiy nabo socde oo duudu manaha adunya dankulaani rasul yatusiya tusaahisinyi manaha di intaas gaba fadisaan iibi fadiyal faqaala nabiy nabo may kagoolay ina alaksarina haan badan maalan min maalin waa maalka aan badan hum aktarintaas ya alagaluna han yar han yar eh yawma alqiyaamati bi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed qiyaama maalinteed hanasa sawaab hawaab yar alagaluna eh, hawaaban ew alagaluna anka yar hawaaban min hawaabin hay yawma alqiyaamati bi yawmi alqiyaama qiyaama hadi ladeer hanasa anka hawaab yar ilaa man gaala ilaa man facala lanki falo bi bilmaali maalka bilmaali ka falo haakada sida kafalo wahakada sida kafalo wahakada sida kafal maayo yushiru nabiy nabag ma ishaarey an yamiini yamiin nabi naba midsashe ishaare wa an shimaali shimaali nabi naba bedsashe wa min kalfi kalfi nabi naba gadaalseshe ishaarey may yaray rasuulka wahom yoona han yo e oo saas maalka fi sabilah email kaska dhiibayangna galiln wahom galiln galiln kabar mubtada way hum taasa mubtada maana tawkidun ligalil yani wahom kuwaasoy galiln hani yar way ma edin yar mana wahom kuwaasoy galiln hani yar way ma edin yar way han saas sameeyang oo wala dhiibayangna yarin way uma qala nabiy lian mayngar makanaka ilzam makanaka baurra yani ilzam yalka nasbiye makanaka ilzam lazim abadar makanaka fi makanika makanaka ilzam lazim makanaka booska lazim laa tabra anta anzuloy hata aati ana ila an kinkakoya kaad kinkakoya uma balaga nabiy nabo tabi fi sawadi leyli leelki mugdishe ka tabi way fi sawadi leyl leelka mugdisheya ka tabi aminka mugdishe midowantis mana mugdishe la hata tawaara nabiy nabo ilaa ku asturuma ixtajaba can nadari aragtinyidaybku asturmo oo waqaaba rasuulka oo magnaad hataa tawaara nabiy o astur magduya asturay a fa samictu markaasomay dheegay sawtan gayliya dheegi sawtan sood ya dheegi yani wa ki fa samictu sawtan oo huwa soodka korneedya dheegi fatakawaftu obsadi an yakuna ahadun ahad ini adoo ka obsudi carala kad carala ki bambayaad linabiy nabag dhibna bambayaad sala allahu alayh wasalam taasa ka obsudi ama lay rasuulka lang odowen bambaya gali faaratumay dooneen aati ayni ananseed wa nabiy ansees fadakartu may hasuusaday gowlaw gowla nabi dhabo gool sheeto ilaa tabraa anta anzuloy xataa aatiya ana ilaankinkakooya kadkinkooya falan abrax an mazulna xata ataa huwa rasulka mdikakooya nianinkakooya fakultu law linabi mengarila walahi dhaarday kad samitu dheegi soobtana dheegi soobka soobta khawaftan obsaday minhu min asawti soobkan obsada fadakartu hasuusaday fadakartu husay law linabiy an husi soobkani dheegaya rasulkan sheegi faqaala nabiy nauma yaray hal samicta dheegdaye huwa sawfa soobkas degday gultaan may ka golay nacma qaala nabi na may golay daka adakaas jibriil jibriil waay hataa huwa jibriil koy nianin koy faqaala jibriil jibriil ma yaray man kofal gof ishaar insheeni man kofal gofki maata huwa manka geeriyoodo min umatika umadaha haalkumid ayi laa yushrik huwa manka nuwidaajiyaani bilahi ale shayan shay nuwidaajiyan dakala huwa mankaaso aljanata gale lamba oo ahlu tawxiid aho ilaahay walba nuwidaajiyaan jini gale wa yari rasul jibriil yari kultu anina may kagoolay kultu may nagdaase nabag inilakawaali sala lahu ala sl ultu an may kagoolay lah jibriil may ngale wain zanaa habzina jinilay galey wain saraga habahada qaala jibriil jibriil mayray ha wain zanaa habzina wain saraga ndumboyshay mayle nagdaas altawxiidogay jinila ndumboyshay nagdaasu mutafakun alayh hadiskana mutafak waay wa hada lafdan kan ay lafd bukaari bukaari lafdi shay waan abi darin kalku zuhdig ilay baaba zuhdilay maa yasuruni ana cindi mitla uxudin lay rasulka majeelisa daber korshay matabaasa dhiib yeelay maahin ilaa den hadiyana gudaawan andhigi maahin sanday e kolkun soodi tusiye wade can abi hurayrata radi allahu taala anhu an an rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka koray law kana lii an insugnaado mithlu uxudin mithlu jabali uxud jabal uxud mitlja insugnaad heeban min heebin heebe lasara may faraagili fadayniyan alla tamurang maraan calaya korkay salaatu layaalin sidamin in maraan ay e faraagili fadi wa cindi an dayna minhu min adeheb deebkaasa sheehaalku aadi sheegin sheeyey ilaa shay maay shaygaas oo ursido an ana diyaariyahu shay lidaynin ligalahi daynin dayn kudoshan diyaariyahu maayn mutafaqun caleyh waan abi hurayrata radi allahu taala anhu an rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gore low kana li an insugnaada fadi misla uxudin mislu jabali uxud jabal uxud oo sudan wing manaha uxud wala lahkaasaw asxaabta reermadin may bua uxuddaasa ihandhow taasa iidankasa buurtaan kadhow buur wing eh kalku yani low kana li an misla uxudin uxud oo kale insugnaada fadidhaba min dhabin nasara may faragri fadaynian alaa tamura maraan alaya korkay talaatu layaalin layliyaali sadee korkay maraan wa cindi an agdayna minho min aluxudi uxudkaasa sheeeyi shayun sheeeyin agdayn maraan ilaa shayun maayin shaygaas oo ursi doona diyaarho sheegi lidayninkaladayn dengudoshalan diyaarsada maayin mutafaqun alayh wacanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu abi hurayra may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay may golay unduro fiiriya ilaa man fiiriya huwa man kas fal hoosay minkum siinka hoosay lankisin siinka hoosay dhini kastaba siinka hoosay fiiriya walaa tanguron fiiriden man on fiiriden huwa man fawga kum isin siinka koray fa huwa nadrigaas oo ila lasfal la fiiriya ay nadru ila lasfal kan hoos jareega la fiiriya iyo ajdaru owla owla eh anlaa tasdaru nxaqirna iyo owlaka iyo nicmatalahi ilahi nicmadiis alaykum korkin siin nicmoy an fiirinireed mutafaqun alayh wahada lafdigan kan eh lafdo muslim waay wa fi riwaayat lbukaari idaa nadara axadukum axadkin hadii fiiriyaa ilaa man haji firiyo fudila lafadilay aleyh alama man korshay lafadilay fi lmaali maal lakufadilay walkhalqi aburus lakufadilay hadi firiyo falyanduri firiyo ilaa man hifiriyo huwa mankaba asfal hoosay minhum iman manka kahoosay usub langa hoos ku jira kaasi firiyo ma kanka koray ay kirinay waanhu an anasin an abi hurayrata qaala abu hurayr qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagolay unduroo firiya ilaa man firiya huwa mankaba asfal hoosay minkum isinsinkohosoy firiya lan sinkahoos jer kaas fiiliya iga maalka sinkahoos jer iga abuur suurada sinkahoos jer awlaadasha sinkahoos jer lanka sinkahoos jer ka mise sinku caafimaadasha sinkahoos jer kaasay fiiliya walaa tangdaro an fiiriden ilaa man an fiiriden huwa manka fawgakum sinka koray maalkaishe awlaadashe caafimaadkaishe sinka koray kaasan fiiriden fahuwa nadr lasfal fahuwa ay nadaru ila lasfal kan hoos jareeg la fiiriye ajdar owla owle ewari rasuul kaasa owle kae kaaboon galame anlaa tazdaru nhagirn anlaa taciibu eeboyna walaa taxtaqiru isin nhagirna nicmat allahi ilahay nicmadiisa alaykum korkinsi nicmooy nhagirna taasa awlak ew anki nicmadi ilahay hagiro lahaysan kansinkukuray hooba firidan nicmadii tin yasaasan tan awalwinka aragaasan nicmadi ilahay hagiraasan isin waana nicmo gabtan taasna ma laogolo ilahay nicmadiis hagir kolki yani inti ilah nicmadiis hagiro fadeen kan sinkuhosa isinba koosinkuliidide kaasoy fiiriya rasuulka mutafaqun aleyh hada lafdan kan lafdu muslim wa wa fi riwaayat lbukaari ida nadara axadukum axadkin hadi firiyo ilaa man firiyo fudila lafadilay aleyh alaa man manka korshay lafadilay hadi firi fi lmaali maal fishay lafadilay walkhalgi wafi lkhalgi aburusta lafadilay hadi firi falyandur firiyo ilaa man ifiriyo huwa manka asfal hoosay minhu miman mankaasoy kahoosay firiyo way wa anhu an abi abi hurairata radi allahu taala anhu zuudigiya tusiyaas mana kan hoos jar firi zuudisbara manaa zuudila wa anhu an abi hurairata an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiyu naw may kagoorayta cista may ba hilaagsamey cabddinaari dinaarki aabudaay wadirami acabddirami diramki aabudaay walgadifati acabdulgadifati googi winay ki aabudaay walkhamisati acabdulkhamisati googi khamisileraamraamag lahay ki aabudaay in ucdiya hadilisiyobradiaralaada way lam yucda hadilin sinan lam yarlan raalanaglaan rawa lbukaariy bukaariy adifkana weriyey zudilis barahay mana waanhu anha waanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alay slam qaala nabi naw may ka golay dacisa ay halaka ma hilaagsamey cabdu dinaari dinaarki caabudaay ki oon addunya layga fiiriyaay wadirami diramki caabudaay oo manaha yani aakiradii don hata kutabay addunya i dirham i dinaarta lang hele dolar lang hele laylahaylay addunya o aakhira don kutabi misai jamaacan kutukadaane geeya min roorayo cibaadan lahayne taajidn tukada addunya layraadiyaw kan usiga hilaagsameye rasul dacisa may ba hilaagsamey cabdu dinaari dinaarki caabudaay oo yani muhim shay dhom addunyala kwel wadirami cabdudirami diramki aabudaay walkadifati acabdul cabdulkadifati kadifa go go-winagi nafareenkaay ki aabudaay alkadifa walkamisa alkadifa may leray kisaa-un lahu kamalun garbasaar oo raam raama le sariiro lakafiraashaw dadka reer magaalka firaashadaayan garbasaar yani go nafarenka leraw yani wa ki masalan oo wilib hadana raam raama si lew shuruf shuruf reer niyab walku le kaasoy ki aabudaay addunyala linlajeed walkhamisati hel maybuaha kisa murabac afar geesluga ay googna farenka o afar geesliga usun oo ramen lahayn usun lama saasa jalayn walmuraadu yani wa kay bicabdi hadi lashya ashyaadan tan kan caabudaw lanka muraadaw alxariisu calayha ku dadaale mana go yani guru firaashan iyonayo maal hanto inta fadi hanasa ka dadaale walkalifi ismashagayaw biha jamiican way yani saaso kolkan eedan ka dadaale langajeed caabudow ku mana may gofun hoobus halsi hoolis damba kuweeldado inta diram kalaas dinar dolar ante kalaas alaaliharanba inshal firiyaana walaagasla weydiyaayo ladiifadaas inte kalaas guru firaash inte kalaas laylay kalku yani aakhiradii damba hataa hilmaam may nagadaylan koolba addunyadii aabudi cabdu dinar aakirire rasulka tacisa ma hilaagsamay cabdu dinaari dinaarkii aabudaay oo ka dadaalay mana wadirami cabdu dirami diramkii aabuda yani waa kay masalan ono may boahay may lare marmogda eh, yani loolay aabudaas yalare gayal geellay aabudaas baaburay aabudaas salilay mana yani eedan ka dadaalas walaalasa eedan ka dadaalas sihan cabdu dinaari dinaarki aabudaay wa dirami cabdu dirami diramki aabudaay hilaagsami walkadifati cabdulkadifati googi googi raamraamag lahay ki aabudaay hilaagsami walkhamisati wa cabdulkhamisati googi nafareenkaas ki aabudaay yani waa masalam hilaagsami ya rasuul ma in ucdiya hadi lasiyo addunyada sifadaay hele raliya raadla nagdayhin bar yani waa faraxe way lam yucda hadi addunyadi waayo lan siinen way lam yucda huwa ay shaksa busuga adilan ah, siinen lam yar lamarhaanagda anta inkakoyti bilaayada addunyada yani lakutabo fayle fakiramada maroo koroley marhaadla nagdawa rawa mayuray xadiidka albukaariyo wa canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala abu hurayr may ka golay lagad ra-aytu aragi sabciina tobdaaton sabciintaas min ahli sufati dirsidii hilsi ewa aragi ma minhum rajulun rajulun kumid hana caleyhi ala rajul rajulka korshay ridaon garbasaarey an kumid hana maana todobaaton qof ahli sufa eh halinko garbasaariyo go wesa lang aragaan shaato wesa lang aragaan ima izaarun ini aleyhi korsheeyey wa ima kisaaon ini aleyhi korsheeyey bes ini hoos guntugo hoosun kirinyi aini garbasaarko goorto kirigab hay garbasaar ho gabansadew kadrabadu hideen fi acnaaqihim logumyaalkood iya kiideen sidii awlaadii oo kale fa minha may ba kumid aha minha mina yani minhaa min alkisaa'i may kumid aha mawa kumide yablugu huwa maaga deraw nisfa saagayni lamad hoog niso deraw wa minha min alkisaa'i may kumid aha maa kumide yablugu diraw alkacbayn ya hoose diraw fayajmac rajulu rajulka kulmiye huwa sawba kulmiya biyadi yadi rajuli karahiyata an turaa la arag kaashadeeda daraadiye cawrat cawradis la arag kaashadeeda daraadiye hawaama yurey hadiska albuaari wa haakara saasana reeben karlaanga saasangaayan asxaabu rasuul oo diintan ana deersiyen saasa hurgalkaasa hakashegaye addunyana saasa ku haayan addunyama weydiyaan may weliha minki rubanun bilaili yani fursanun binahaari yahay aminkina salaatuleila kadhafaraan hidaafina jihaad fi sabilah intalan be addunya mawaybiyano waanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala may kugol abi hurayra dahay lagad rahay lagad ra'aytu aragyen sabciina todobaaton ya arag min ahli sufa dersidii helsi eh sufada may bu ahaa oo mawlac o murtaficun masluufun mawlac oo la korweelay oo la saangaafiyo kana bijawaari masjid nabawi rasuulka sala lahu alayh wasalam masaajidta dhini sheekiyaali fi shargihi barahi sheekiyaali wahuwa alyawma fi dakil masjid nabawi cinda baabi nisaa cinda baabnisa mana meelmaskul reede meelo saka yani wahakatilmaamay reed masaajidka reedsi meel bilaanta golaan masaajid madin meel bilaanha golaas kutukadaaso jirtay gaf megalan kugolaane bilaanay kugolaas meelo sak yaalilile hadi masaajidka gawinade dhahagali meelo yani meelo kutoos nyali kolkan yani sufadood masaajidka gadaalshay dirsudo kayaale balanbala ho meelo kayaali meelaso dadkaasoy on helan lahayne cashiran lahayne oo yani fi sabilillahi hijrooden wadasha kutabeen meelo isku bari garaayen muslimiinta martan haayen sada dadka cilmi baradaayo saas oo kale ayona saasaaya meelkana kataclugsmalahayna masaajidkaasa subari galaaya amin salaatulail masaaidka biyan dhaamihayan dadka waraabihaaya mahob jihaad leron diyaarahaaya mana lagad ra-aytu kalkun dadkaas argale la ra-aytu argay abi hurayr us naftis may kumideya ra-iisu ahli sufa ahli sufa magashoba isuba madaanhay lagad ra-aytu ugu waraabiya ergdon lagad ra-aytu argay sabciina todobaatan min ahli sufa dilsidi helsha e arg ma minhum un kumid haan rajulun rajulun kumid hayn rajulkaas rajulkaasoo aleyhi ala rajuli rajulka korshay ridan garbasaar ima izaaron ima aleyhi ala rajuli rajulka korshay iniy izaaron hoos gundugo waima kisaan waima aleyhi ala rajul rajulka korshay ini kisaan garbasaarko le iye a garbasaarka side kulkumo salawada kad rabaduu hirena fi acnaaqim logumiyaalkood yakire fa minha min al yani hiyaabi erekorta korta hiyaab fa minha min ahiyaabi hiyaabtiyo qaban may kumid ah ma toob ya kumide yablugu yani waa kay deeray nistasaakayni lamad hoog niskooda deeri wa mina min asiyaabi siyaabtiyo kabang may kumid ah maa toob iya kumide yablugu wa toobka deerayo alkacbeyni kacbeen ya deeraw fa yajmacu rajul kalkun karki goorto hooblikido hadina saageenka nisya hoog nisya hoog kalkun hoob la sujuudo la rukuuco habehe mis hoob dareere eroob karsoolin hiri garbasaarlaywa awriya feedmaas fa yajmacu rajul rajulka kukulmiyay huwa tawba biyadi galantuskara reebay lima karaahiyata liajli karaahiyata an tura la arag kaashadeeda daraadeed cawrat cawrat rajul rajulkaas awradis darg awrada la fedin ol gaabka kareeba ilahay saasa wela ley intaas zuhudu mana addunya kusaahisanaayan aakhiri diinta ilahay sa onayo lialai kalimat ilahi ta ilahay kor nagada faday raayat lislam fi kuli mawla lakusuru fadi iya kadadaaleen yani rawa lbukaariyo bukaariya xadiidkan wariyay anhu an abi hurairata gaal abu hurayra may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsi may ka golay ladunya addunya addunya addunya sijn lmumini lanka muminka xabisya waay wajanat lkafiri kafirna jinadiis waay hawaama yura adeskana muslim muslim iya weri rasuulka ma eray sala lahu alayه wasalam addunya addunya sijn lmumin lanka muminka xabisya lanka muminka ho yani aliman walcamal salah lakuheli wali aakiri ilahay indiyaari hoob la fiiri addunya sikasta nicmaa dinka jaro xabis oo kalengato wajanat lkafiri kafirka sun yani addunya nicma tinka damboy tadiska jaro dom walicikaabe aakiri ilahay indiyaari hooblan fiiri aduny ma ingata jin ingato sawama yurey xadiska muslimin wa an ibni cumar radi allahu taala canhuma qaala ibni cumar may kagolay akada rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul she goboday bimankibaya lamaday bangal iya gobodi faqala mustafa sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul she ma yari kun haaw fi dunya addunya dhahdiya haaw kaanaka ada oo gariibun musaafir eto okil haaw o caabiru sabiilin jidguduba okil haaw waay a yani wa kay akada rasuul llahi gobodi sala allahu alayhi wasalam bimankibaya lamaday fangalya gobday faqaala nabiyu naomay kagoray kun haaw fi dunyaa addunya dahdiye haaw kaanaka ad oo gariibun yani lang hagalay musaafir oo kaleta lanka musaafirke sida loogi may bua may eedan kafikiraysa ahay ma ma ahy yani wadin shay inseeda fadi maahin ani saldhig weeladoo dego saas ma kafikiraw nan dareero galbi shay jaro kolka addunyan yani saaso saldhig na ew saldhig oo mustaqbal e may bileo aakhiro addunya dahdiye kolka lang oo gariib elay haaw may wali lanki shalay koy bay adikeekag reedan firib malew mana wali cumre reeda mari na fiirsa nafta wali cumraga mari reedan firib may ka may katirsanyin ilahi agdisay diyaarangay wali kasbati diyaarangay ma wal kale oo hataad aragahayso reedoodan firib male kalkum saaso qariibo mana lang musaafire oo kale kaanaka adoo qariibo musaafirata oo kale oo caabiru sabiilin jidguduga oo kale iski xisaabtaas mana lan jidguduga musaafire safar addunya safar alkuey rasuulka zuhudina bara addunya alkuzahido ili wa kana ibnu cumar ibna cumar radiallahu tacaala canhu yagolo ibn cumar may haadi kiko golaw yahaadi ida amtayta yagolo kiko golaw haadi ida amtayta hadii galbaysato galabta ilahay kadeesiyo falaa tantadir an tansugdo sabaxa waa baran sugdoy waida amtayta waida asbacta hadi yani waa barisaton falaa tantadir almasa galabtan sugdoy wakud gaadoy min sixatika iftiyawanta ishe ku gaadoy limaradika jiridan jirodan gaadoy wa min xayaatika nolola ishe ku gaadoy limawtika geridan gaadoy hawaama yure xadiidka albukhariy yani safar waahan roro leey abdullahi bin cumar marki adinkan dheegiya meerjare gol ibn cumar meerahay ida amsayta ida dakalta fi lmasa galabta hadi ad galo galabta ilahay kandeersiyo onroga falaa tantadirin sugde sabaaxa waa barag bari eed ibaadan sameeye geesha ingartoy mana sirasoo mooshiidi waida asbaxta hadi ad waa bariisatoon falaa tantadirin sugde almasa galabta waida asbaxta waida dakalta fi sabaaxi waa bara hadi galo waakakin baryon falaa tantadir ganti galabta galabta cibaadoysade henjeerade ingartoy hatsab henjeero cibaadoysoy mana hadilkinkoya mooshiidi wakud gaadoy min sixatika fiyawanta heshe kugaadoy intiada fiyawta cibaado kasboy camal suuban kasbo ilahay bis wal diyaarsoy limaradika jirooda hooba jirid cibaado malihidi intiada fiyawta yani walgaadoy wa wa min xayaatika nolola kugaado inti nololanki jarta faidi kabte wal kasboy cibaado kasboy limawtika geridan gaadoy hata daarulxayaa daarulcamal roogde mot mot hooba koy besu camal majar markaas camalka don bu gabal hadlalaabe saair jarimana dadku soon dardaarma rawama yure xadiidka albukaariyo qaaluu ma ereno culmadu fi sharci hada xadii qaalo muxadisinta mayrena fi sharci hada xadii xadikan kan sharaxo shay oo sharaxayan mayrena macnaahu macna xadii xadikan lijeedigismaybua laa tarkani ning ilatoy walaa tarkan utila laa tarkani ning ilatoy ila dunya addunya ning ilatoy addunya ning ilato o dasadka iyo hemigab addunyan kuweeloy walaa tatakid antan samaysatoy ha addunya wadanan wadan oo adan ka guurane yani wa kay masalan weliga roogasan kuweelatoy walaa tuxadis inin sheekoytoy nafsaka nafta inin sheekoytoy bidulilbagaai bagaasho dhirishe konton aderas lidun aderas todobaaton yani wala kasabaas inisarto niskishe nafta inin sheekoytoy walaa tuxadis nafsaka nafta inin sheekoytoy bidulilbagaai bagaasho dhirikeeda fiiha fidunyaaka bagaadas addunyo keni roogu doonte inisartoy walaa bilictinaai gesado walaa tuxadis nafsaka inin sheekoytoy bilictinaai gesado fiiha fidunya addunya langesada walaa tacalaq walaa tatacalaq an katacalugdoy minha min adunya adunya shan kataclugdoy adunya hanung yani waka masalan hadakan kirutoy ila bimagila kataclug yatacalagu lgaribu lang musaafir taclugow bi bima ma kataclugow fi gayri wadanihi musafir garib kaas o fi gayri wadani wadani lgarib garibkaas wadan shay keyrtigo lang musaafir sidi on si baawurka raha faday yo dantiska deera fadiye ka dadaale adin addunya saasay lang kororo no diyaar haw walaa tashtahay tashtagil ang mashgulay fiha fi dunya addunya datiyan ka mashgulay bimaagan ka mashgulay laa yashtail lariib lang musaafiren kamashgulan bi bimaman kamashgulan aladi ariibkaas oo yuriidu fadaay adahaba tabo ilaha lialiariib ariibka helsin fadaay untaba fadaay yani sidin kamashgulan oo kal hadina dunyan kamashguloy a lang oo roro noo goro yani wa kay masalan oo sidii sagalshenka jaro diyaare saasay haawmana walaa tashtail kamashguloy fiha fi dunya bimaagin kamashguloy bima bishayin shayin kamashguloy shaygaas oo laa yashtail laa yashtail mashgulan bi bima ba shayga suge algariib lang ariiben kamashgulan aladi ariibkaas oo yurid huwa ariibka fadaw ahab tabaw ila ahliha liariib ariibka helsin fadahay ariibka helsin taba fadahay walan kamashgula an kamashgulay watawfiiqu waafajin bilah ilahiy gobadisaasa ilahay akidad waafajiyay saasan malen saasan sharcin walma waan abilcabaas abilcabaas kunidiskankilarmelkuriyey magashi salibni sacdi saacidi reer saacid masbay radialahu taala anhu qaala sal may kagoolay ja rajulu rajulka oo ila nabiyin koy sala lahu alayh wasalam faqala rajulu rajulki mere ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisa dulla antaada tusini ani tusi calaa camalin camali tusi idaa camiltu hadii camal falohu camalkusiga camal falo axaba jeladaw ni an allahu ilahay jeladaw waaxaba jeladaayan ni anin annaas dadki jeladaayan camalkaasoy tusi faqaala nabiy naomay ka goolay xadiis alarbaciin yani wa kay faqaala nabiy naomay ka goolay ahe zahid izhad zahid ku zaahid kutab mana izhad zahid fi dunya addunya dhahdiya ka zaahid yuxibuka allahu ilahay ka jeladey adunye wali oo markaas adan baanta cibaadada i daacada kaguzaas masiilka eh, ilzaamtiyo e eh, anasay waydi walkalan waydiidoy ilahayna kajirada yuxibuka allahu wasata zahid fi magi kuzahid cinda annaasi dadka agdiyo ahaadi yuxibuka annaasu dadkana kajiradahan kaadi yuxibuka annaasu yuxib naasu dadkana kaadi kajiradaayana xadiiun hada xadiiun waayasan darjadiis hosan eh rawaama yulay xadiidka ibnu maaja wagayru gayr ibnu maaja ayo bi biasanida sanad yaaliya kuri sanad biasanida soo xasanatin wanaagsan وan النعman بni bashiri رadi aلlahu taala canهuma qala نعman may ka gole dakara may ba husay cmar بن الخaطاab cmar بن خaطاab رadi aلlahu taala canhu cmar بن خaطاab husi ma walaagya husi asaab الnaasu dadka asiibeen min adunya adunya asiibeen faqala cmar may ka golay lakad ra'aytu rasuul الlahi argi sala الlahu عlyه وasalam yadal haadaw alyوma maalinta dan daa'imaw yani yaltawi duubadaw ma yajidu nabag helaan min adakali timirtid radi ma walang helaan yamla nabiy buya bi bima ma badna badna nabiy naba walool iskubuya un helaan saasaasa dhii jartiyalmanasin addunya un weydiyahasaa nucmaan ibni bashir radialahu taala canhuma qaala nucmaan may ka goli zakara cumar bn lkhadaab cumar bin khadaab radialahu taala canhu ye may husay ma walaagiye husi asaaba naasu dadka asilan min addunya addunye addunye ini dadkaedan helen ya husi intan addunye geka helen eri faqaala cumar reed maerayla wallahi kadhaarda gadratu arag rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki aragi yadalu huwa rasuulka haadayo daa'ima alyawma maalintan dong yo yani wa kay maalinta dhulalyo maalinta dhirisha dhon daaima waragyadal hada alyoma maalinta dhon hadaw yaltawi huwa rasuulka duubadaw aminka hobladeer isku jiifadaayo duubadaw ma yajid nabiy nabag an helaan min adakali adakal maylare radi utamri timirta tidianka liidato oo radiimad eh ma yajid nabiy nabag hata an helaan walkala isku dhaaf min adakali timirtidiya radi an helaan ma walan helaan yamla nabiy naba buyaw bibimamaag buyaw badnaw badna nabi kubuyaw an helaan hataa timirtidiya oo gadiimehat oonaya amaw rasuulka helaane barigala sujifaday hada jari isin intag maale garudesal awama yure adeska muslimun kon rasuulka zaahidnimadiisiya bara addaqalumay lere bifati daay bifati daali deelka kordhowshe la akriyay yani deelkaas almuhmalatiladhibatiri dakal walkaafi bifati lkaafi ala akriyay radi tamri timirkidiya liidit waay timirtidiya radi waay waan caisaa radi allahu taala anha gaalada caisha may ka goole tuwafiya rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shee loo obsadi wama fi beyti walhaal ma fi beyti beedkayna nghaan min shayin shay nghaan shaygaasoo yaakulu amahu sheeg duu bidin beerkoon saacibe ama unhaan ilaa shadru shaciirin shaciir gabalshe maahin shaciirkaasoo fi rafin weel fiishay kasugnaati rafagaasoo lianin kasugnaati faakaltu aami hataa baala markii dheeraday yani bagauhu baakaashidiis alaya korkay dheeratiya fakiltu beegaygo adacaama beegi fafaniya huwa dacaamkiri dhamaadi waay mutafaqun aleyh hadiskuna mutafaq waan caaishata radi allahu tacaala canha qaalat caaisha may ka tufiya rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha la oobsadi walhaal ma fi bayti gurigay daadisan haane la oobsadi min shayin shayon shayin haan idayb walban yaal saahi shay shaygaaso yaakulu amahu shayga duu kabidin beerkoon saaxibe amahun haan duu kabid xaywaan aan lijeed mana wal xaywaan nafley eh wal nafley eh wal ama un yaalna iyo rasuulka la oobsadi idayb walba un yaalne wal nafley ama soob un yaal ilaa shadru shaciirin shaciir qeebtiye maahin ashadru manaa may magayaal banaankakoyasada bacdo oo kadheelaylamije ilaa shadru shaciirin shacir iibka kumid e mahayn gidcatub shacir iibka shacir e mahayn usuba wede shay un min shaciirin fasara kada fasarahu tirmidiy fiirsoy ilaa shadru shaciirin shacir iibka kumid e shay un min ashacir kumid e fi rafin weelko fishay kasugnaadi rafagaas o lianin sugnaadi weelko nin sugnaadi hirinka okal meelaki jiran walaa wayare faakaltu aami walaagiyo haya aamay hataa baala marki dheer bagaawhu okal wa faakaltu amay amay amay xataa dala bagaauhu bagaaw shaciri shacirti bagaashidi inti kudheerat alaya korkay madamaadahan walaan walirdahan wa sidee intiyaser hay taasay haatos waanto filhaytay fakiltu beegi antigeed meega meega gala salaan madamaadahan meega kiilayn ay gali dhacaan barakaysanay horban fakiltu beegay hu dhacaankiya beegi bafaniya huwa dhacaankirie dhamaadi arti mana owana beegay shan li waliyan waan ogaadib dhamberey laami dhamaadi mutafaqun caleyh taas maysusiya zuhdu rasuul sala allahu alay wasalam ilahi rasulka zaahidnimadiis adunyadan kulahay idisad wala ama miyaala liley wawan dhimidi liley zaahidnima tusiyaas mana rasuulka adunya walaasan weydiyaan mutafakun caleyh adeskana mutafak waay shadru shaciirin e shayun min shaciirin wa shayun o min shaciirin kumide kada sidatan shayun min shaciirin tantan aye fasara tirmidiy fasri hu ay yani alafda lafdigu sidee ka fasri wa وعn cمr بن الحاrث aki juwaydt بن الحاrث um المؤمiنin رadi الlahu taala anهuma saala may ka golay camarkaas ma taraka rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulkeena kutabni cinda mawti mawti rasuuli rasuulka geeridiis abdeed dinaaran nama kutabno walaa dirahman walaa cabdan ma kutabno walaa umatan walaa amatan adoomay ma kutabno a walaa shayan nama kutabno ilaa baklata baklata nabiy naba bagalis alba ilaa cado ilaraaimaayn alati bakalaasoo kaana nabiy arka koraaya bakala wa silaaxahu ilaa salaaxahu silaax nabiy naba hubkiisu dagaalama hubshay maayn waarlan ilaa arlan ma ardadaasoo jacla nabiy naba weeray ha haradi ede libni sabil musafirka nweri maayn sadakatan haal sadaet yani were yani ibn sabilki kasadagay maayn rawa buaariy buaariy wadis uriyey waan camr bn xaris camr bin xaris maylik uriyey aki juwaydiyata bint lxaris juwaydiya bint lxaris gibertileray walaalshe baratu iya magash urlaaneeri jiray marki lakafaalay rasuulka sala lahu alayh wasalam marki dam guursiya juwaydi lambiyey juwaydiyata bint lxaris reer banulmustalik iy kagalatay ahi um lmuminiina radi allahu taala canhuma qaala may kagoleyhi camar camar hadis wuriyaay ma taraka rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul shay makutabna cinda mawti mawti موت rasuulka geeridis adeed makutabna dinaran hal dinar makutabna walaa diraman makutabna walaa cabdan odon makutabna walaa amatan odon makutabna walaa shayan shay makutabna ilaa baklataho baklat nabiy nabo bakalis bay kutabi albayla cadoy leeraay alati bakala so kana nabiy nabog haaday yarkab hua nabog ini korow haadiha bakaliyede wa silaaxahu wa ilaa silaaxahu silaax nabiy nabog hogshay la kutabi arlan wa aradoo le kutabi aradaasoo jacla nabiy nabo waleha aradiade libni sabili jidki nogshen weli musaafaron weli sadakatan haal sadakata aradiyadeen weli mahay awama yuri xadiska albukaariyo bukaariy wuriy an khabaab ibni arisin radi allahu taala an qaala khabaab may ka goole haajarna maca rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shay macashe lii jiro ninaltamis haal dalbaan waja lahi taala ilahi wajishay dalbaan fawagaca ajruna ajarkan yadheey cala lah ilahi korshay kadhi famina unimo noomid haadi manga noomid haadi ma atahu amanka geeriyooday walam yakul amanka an min ajri ajri man manka jalsi halkumidayshe an minhum ay minhum min almadkurina an adila sheegi may kumid ah muscab bn cumer radi alahu taala an kutila huwa muscab bn cumer lidri yawma uxudin fi gazwati uxudin uxud gazwadeediya lidri wataraka namiratan googoya kutabi fakuna una ida kadayna dabolna biha binamirati fasahu fasa muscab kadabolna badad rijlahu lamisugaadiha daahirahay waida kadayna dabolna biha yani bilnamirati namiradiyada rijley lamisdubaasku dabolnabadarasu madishiyadahiray faamaranaa rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilah rasulkiman amre an nuadiya ini daboolno rasa rasa musab musab madishay daboolno wanajcala weelno calaa rijley rijley musab musab lamisdubaas shay an weel shaygaas waa min alidkiri yani geedko esko o idkir leerana kumide eskasay saarno mana wamina unmay noomidaana manga noomidaadi geeg an yacd bislaatay lahu liman tamratu tamratu miraashin kari geeknidan laargo miraashin kari fahuwa manki suga yajib yahdibu gurude yani wa kay ha asamarati marsin kartiya gurudaha igekana antaas digan walhamarisal hay wa an khadab ibn arisi ya khadab ibn arisi min asaabiqin alawalin ya kumiday dadki islaamka awalan ha islaamay oo kowta islaamay ya kumiday weliba may horeeye yani abubakr radialahu taala anhu iyo marki onay odoomay to lahatay eedan cadaabtay yani iyo marki dembi horoy kugadi odoomayta kugadi naadilahatakugadi bes markaasa huroy habaab bin arisi cumar abubakar ahuroy radia allahu taala anhu gaala habaab may kagoolay haajarna hijrooni maca rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulsha maca shel hijrooni hijro may lere wadan gaalo lakutaba wadan islam lantaba taasa hijri lere maay hijrma yani saada yani dadka bershe bibs meelosay marki lakadheego oo kale muhaajiriinti lili argaas wana dad anta kutabe anta kutabe may seeden yani talyaani meelosay wadan gaali seeden muhaajiriinti liki muhaajiriin eh, muhaajiriin yani wadan islam lagu tabo wadan gaal yani hijirinta ku hijiro may leray wadan ga islam gaali ku tabaas wadan islam aan bahaas mana taasa hijiri lere kolka maka oonayo waktidaas gaalaha ita ku hijirooni maca rasuulillahi lihijirooni sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka maasha lihijirooni kolka hadda maca rasuulillahi marki lai rasuulka marka hijirooday malajar sorto kabaab sida loogi rasuulka may jaray saaxib shay filkaari oo sidiiqiya abubakar la jari kolkan reed yani macata maanaha rasuulka yani niedma edin sheeka dareerniyo taasu manaa maca rasuulilahi alhijrooni rasuulka maashe alhijrooni edin sheeka hijrooniyo naltamisuha mahay wadankii kanun kasaanay makadi hay kutabni wada madinin baniyo manaha daarulislaam nagatay sadig islam nagatimiran baniyo banayo haal una dalbaano marki meelan bahani may dalbaani waja lahi tacaala ilahay wijitay dalbaani fawa gacmaydiya ajruna ajarkaan yadi cala llahi tacaala ilahay korsheeya kadi hay ajarkan ilahay korsheey kadiya ilahay ajarku falaaniyo famina uni la ahaadi man yo noobacla ahaadi maata huwa manka geeriyooday oo si oonay dhibaatadaasan kajar geeriyoodi muhaajirin hay walam yaakul huwa mankaasan aangnay min ajri ajri man manka jarsi haalku midayshe habiyadaasi walian aan oo inti kaniime heli aangne oo necmoysan minhum min almaus minhum min mang erkorsada mirka mang maata taasinagada minhum min mang mankaas may kumidaha muscab bnu cumayrin musab bin cumer iya kumide safiru hadi lumma mucalim lmadiin musab bin cumer iya kumide saaxib raayati fi lmuhaajiriin muhaajiriinta carinshoona lanki sidee ayahay gaswat uxud mirlkisaygeeriyooda muscab bna cumeyrin radi allahu taala an qutila huwa muscab waldili yawma uxudin fi gazwati uxud gazwat uxud iya la diri wataraka huwa muscab bin cumer may kutabay namiratan iya kutabi wahiya alxabratu yani shamla go'go dhe namiratan go'go iya kutabi macwisoma go'go iya kutabi fakunaa una may haanay idaa kasaynaa hadi daboolno biha binamrati googaasku daboolno rasaho googaabn wa rasaho rasa musabku daboolno badal rijlaa rijlaa musab musab lamisugaad iniha daahiraya waidaa kasaynaa hadi daboolno biha yani wa kay binamrati namradiade rijley rijley muscab muscab lamisugaad hadi kudaboolnona bada rasaho raso muscab musab madisia daahirayo ay sin gaabanta faamarana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsheena amri an nuadiya naxnu inuna daboolno rasaho rasa muscab musab madishay dabol wanajcala nanu nuwelno ala rijley rijley musa musab lamisluwaad korsho shayan shay wel shaygaaso min alidkiri jimir kumide idkir kumide mana nabaatun macrufun a nabaat macrufi e ayib raixa riixa arfaasle maki milo kabahay eso saase wa kuley mana oo milo kabaha idkir o walunadikasano iskasulrmle laakin makidaas ardaasanun kabaha idkir wal iso kale o guryana lasaardaayo abriyan lasaarayo saaselka daboola وamina un may noomidaha o an carafa وamina un may manga noomide an yacd bislaatay lah liman manka amaratu amaratu man manka timartisan bislaati fahuwa man kusuge yahdib yahdibu gooye ha tamaradaasa gooye wa tamaradi hede gurdaw iyo noomide mutafakun hadi gurdan yani nicmi barwaaqi gidaalkan la heliyo ley mana mutafakun aleyh ana miratumay wakisaon garbasaar mulawanun mudub mudub le min sofin sof lakusuubi sofka manaa hela dhogortiyo leletinse inta helashookusoof wa goolho gool habaab habaab goolsha an yacadka gooli ay nalija bislaati waadraka bislaati waa geekasi maarti lankasabeysa maartisan bislaatay nicmi geekana lakasugunyi oo dhaangna saasa lahamari wa goolhu goolhu habaab habaab goolsha yahdibu gurudaw haati maarti gurudaw ka gooli huwa bifatxi lyaai laafi yahdib walami daari yahdibu yani wakasriha yahdibu yahdubu lamada yahdibu yahdubu lamadoo lafi yani waa kay lugatani waay e yakdifu gurudaw hati marti gurdaw wayajtani gurdaw hati marti gurda noomida geek langmaasa reersisan bes daatay nicmika jaru mana wahadihi gurdawka mana ma of kastaba timara gurdela geedma e nicmika sunyilailangajeed wahadihi tan isticaaratan waay yani caarigaadaw limaagya lang caarigaadaay fataxa allahu tacaala ilahay furay calayhim ala lmuslimiin an furay min addunya addunya watamakanu makansadeen fiya fi dunya addunyadiisa dhig waa makarsadeen saasa la nijeed miraash guride mana ibro beertisa gurida yani e, nicmi ka jar saasa lamijed waadi kalimadan tan e eh, oo yahdibuhaata kalimad e yahdibuhaa eh, la laakri yahdibuhaa kalimad e eh, macnaa mayb waa isticaaratun isticaare mana isticaar may lere kalimada oo sidi macnaash xaqiiqahayti meesikalan lijeed yahdibuhaa gurusho may lankase timir oo korsurinto timirta beerta guruto lan kase hada may unlijeedo may lan lijeede nicmi gurudahay nicmi haysado mana wadi kalimadan tan isticaaratun adeegsado waay limaagya lang adeegsadahay kalimadan yahdibuhaas may lang adeegsadahay limaagya lang adeegsadahay fataxa allahu taala ilahay furay alayhim ala lmuslimiin muslimiinta korsho ilahay in furi oo min addunya addunya yani wa kay min addunya addunye eh oo watamakan o makansadeen fiha fi dunya addunyadiada makansadeen taasa lanku adeegsada lang adeegsadiy وعn shl bni sal bni sacdin radi aلlahu taala canhu sal bn sacdin radi aلlahu taala anhu gala sal may ka goray gala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilah rasulka may kagolay law kanat dunya law kanat dunya addunya hada faday tacdil hiy addunyadi adati on dhikamaaso cind allahi leekaadaso janaaxa baculatin dilmaanyado garabsha leekaadas hada fadi masaka huwa ana mawarabifan kafira mawarabifan minha min addunya sharbata maayin halmarfamo makuwarabifan wa ored ilahi erdisa imanka lainma awama yuriy adika tirmidi wakala tirmidi min hadithun hada hadithun wa hadisas xasan dajisan o saxiixun ama saxiix وan sal bni sacdin saaidi radi alahu taala canhu qaal sal may ka golay qaala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul she may ka golay lo kanat dunya addunya hada fadi bahay tacdil hiya addunyadeda tilekaada saada fadi cind allahi taala ilahi agdis tilekaada saada fadi janaxa baculatin dilmaanyado yani kaneecdo garabsha tilekaada saada fadi ma sagahu alama waraabi fana kafiran gaal minha min al yani wa kay dunya addunya heshe makwarabifan sharbata may hal mar dhamaw hal mar dhamaw koota makwarabifan fedni imanka lan dagaalka sudan dhama ya ima imanka lan awama yure hadiska tirmidiy wakala tirmid mari hadisun hada hadisun wa hadiskaso hasanun jirjid sana saxiixun o saxiixun ama saxiix waan abi hurairata alah ala